بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مراتب التعديل قال الناظم رحمه الله تعالى والجرح والتعديل قد هذبه ابن أبي حاتم إذ رتبه washayku زاد فيهما washayku zaada fiihimaa wazidtu maa fii kalaami ahlihi wajadtu halkan waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat alciraaqi altafsiratu waltadkira oo nadmigii musطalaxa ku saabsanaa waxaan ka soo baxnay macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu iyo masaa-ishii ku tacalluqday halkan wuxuu ka gelayaa maraatibu tacdiil wuxuu raacinaa dabadeedna maraatibu tajriix oo markaa yacnii tajriixintii iyo maraatibteeda labadan baab marka aljarxu watacdiil buu ku saabsan yahay jarxiga tacdiilkuna wuxuu waxay ku xiran yihiin ama ay ku tacalluqaan rijaasha waxaa la jarxinaya ama la tacdiilinaya rijaasha xadiidka warine warinaysa marka xadiidku inuu marduud noqdana ibnu xajar waa kii laba sababood u yeeli jiray oo wuxuu dhihi jiray imaa lisaqdin fi lisnaadi ow liطacnin fi sanad yacnii isnaadka inuu saqdi ku dhaco ow ama liطacnin fi raawi raawiga duris la duro macnaha labadaabu xadiidku daciif ku noqon jiray raawigana waxa laga duraa waa cadaaladda ama ama dabdigaa laga duraa kelimaad marka musطalax oho erey bixin oho waxaa jiro culummadu ay isticmaalaan ay u isticmaalaan tacdiilka iyo tajriixa labada ay u kala isticmaalaan in marka wax laga fahmo waa muhim baabkan marka aan ka hadlayno wuxuu ku jiraa cilmu rijaalka xadiidka cilmulxadiidka marka laga hadlaayo riwaayai diraayo u qeybsamaa ee cilmulxadiidi riwaayatanna wuxuu u qeybsamaa isaga laftiisa usuululxadiidka qawaacidka musطalaxa iyo cilmu rijaal labadaas u qeybsamaa rijaashu marka waxa ku dhaco waa imaa tacdiil ama imaa tajriix qaybo ku saabsan masaa-ishaas waa soo marnay oo dii jarxiga iyo tayani tacdiilku inuusa u baahnayn tafsiir jarxigu warkii ku jiray waa ka soo hadalnay hadday iskhilaafaan labadooda kee muqadam oo la hormarinaa waxyaabahaas yaa wax tajriixi karo yaa wax tacdiilin karo qof marka asbaabta jarxiga iyo tacdiilka yaqaano caarifun biasbaabi اljarxi watacdiil inuu yahay qofka ee taqwo iyo alla kacabsi inuu leeyahay isaga laftiisa cadaalad iyo markaa dabdi iyona uu leeyahay insaaf iyo waxyaabahaasna marka inuu ku dheehan yahay maadaama uu dadka hadlaayo diin marka ka celiso inuu hawo u hadlo hawo ahaan u hadlo waa inay jirto macnaha taas marka kutubaa marka laga alifay aljarxu watacdiil soo sheegi doono mawsuucooyin waaweyn ibn abi xaatim aljarxu watacdiil buu leeyahay kaasuu sheegi doonaa bukhaari wuxuu leeyahay taariikh saddex ah taarikh اlkabiir iyo taarikh اlawsad iyo taarikh الصagiir kitaab الضucafaa buu leeyahay bukhaari sidoo kalena kutub fara badan oo hiqaadka keliya laga alifay ahiqaat libni xibaan ahiqaat lilcijli ducafada kuwa laga alifay alkamil ibni cadiy oo kale aljurjaani kutubo gaar ah rijaashooda kuwa u alifan waa jiraan oo kutub sita oo kale tahdiibu lkamaalka asalkana alkamaal licabdilghani lmaqdisi laga tahdiibiyey aadna loo isticmaalay miziga hadda kiisa tahdiibu lkamaalka aqwaasha marka culamaau ljarxi tacdiil iyo isku daya oo keenaa tahdiibu tahdiib oo ibnu xajar ka khulaaseeyey tahdiibku mabaaxis wuxuu wataa dheeraad oo ibnu xajar istidraakaad iyo fawaa'id buu wataa taqriib uu haddana kasii sameeyo aada u yaroo hal eray ama laba uu kusoo koobayo raawiga dahabi isagana sidoo kale tahdiibulkamaalku tahdiibiyey wuxuu ku magacaabay tadhiibu tahdiib daalkaa soo horeeya kitaabka dahabi tadhiib atahdiibaa leedahay kabacdi haddana yani alkaashif uu kasii yareeye isagana alkaashif liman lahu riwaaya fi kutubi sita kaashifkiina waa kaas zawaa-id alarbaca ayaga musnad musnadka loo nisbeeyo abu xaniifa iyo muwadaca maalig iyo musnadka shaafici iyo musnad axmed iyo rijaasha ay la dheer yihiin kutubu sita oo ayagu ay la dheer yihiinna ibnu xajar wuxuu ka alifay tacjiilu lmanfaca kitaab mayraan oo ayaga marka wixii aan sitada ku jirin laakiin min rijaali lmuwada oo kale ah muwada looga soo saaray ama musnadka looga soo saaray tacjiilulmanfacaha waa laga feeriyaa ibnu xibaanna hiqaadna waa leeyahay oo mawsuuco caam iska ah kitaabu lmajruuxiinna waa leeyahay laba kitaab oo labo kala qoran way badan yihiin marka kutubta tahdiibulkamaalka oo wahaamta ku dhacdo kale laftiisa muqaldaay ikmaalu tahdiib ilkamaal uu leeyahay waa madbuuc waxyaabahaas dhan marka laysu aqaqriyo unbaa waxaa la ama waham ama qalad iyo wax un la dul istaagi karaa qofka marka wax jarxinayo ama wax tacdiilinayo shardi maaha inuu la nool yahay qofka uu tacdiilinayo ama tajriixinayo waxyaabaha in la fahmo u baahanay ka mid tahay waxaad arkaysaa yaxya bnu maciin oo kale qof uunan soo gaarin ka hadlaa oo wuxuu leeyahay fulaanun daciif ama sayi lxifdi ama wax lamida yani maxaa laga wadaa macnaheedu waxay tahay marka uu sidaas dhahaayo riwaayaadka ninkaas ka soo gaaray xaggiisa ayuu fiirinaa haddii maalan soddon xadiid oo taabicigaas uu leeyahay ama oo kale uu arko soddonkii xadiid ou la fiiriyo ragga kale xufaadda ah ee la wariyey haddii marka qaladkiisu bato oo kale dacfi sayi-ulxifdi inuu ku sheega taasaa keenayso qasab marka maahan inuu la joogo oo qof uu la caasiray keliya inuu ahaado shardi maahan culamaa uljarxi watacdiil waxay ka hadlayeen dadaysan la caasirin say uga hadlayeen riwaayaadkooda sabri iyo baxti ku samaynayaan kuwa ay la caasireenna oo ay la zamantameenna waa ka hadlaan labadaba marka meeshaas iyadana saas in loo fahmo waa muhim mararka qaar jarxigu wuxuu ku soo baxaa min baab alxukmi marna wuxuu ku soo baxaa min baab hayri اlxukmi marna raawigu xugun ahaanuu ninkan u daciifinaa oo u jarxina sheekha imaamka marna xugun ahaan ma ahane zajri iyo canaan iyo inuu kusoo baxaa laga yaabaa haddii marka aan la jamcinin aqwaasha culummada oo la fiirinin sababta ay jarxigana uu ku yimid waxaa laga yaabaa qof iska hiqo ah in aad daciif u aragto liajli kelimad ka soo fushay imaam oo min a'imat iljarxi ka marka waxyaabahaas marka iyada lafteeda waa u muhim mawaanic iyana waa leeyahay oo tankiilka sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi uu ku sheego waa jiraan wax badanoo faa'iideeya meeshaas ah rijaal sideedana marka la baaraayo waxaa muhim ah in laysaga soo boodo ma aha marka la baaraayo waayo rijaashan waa isku magaca kaa karaan qaaraa magaca magaca aabbaha awowba isaga egaa dhici karto haddii marka aada marka kii kan ugu horeeyood aragtada haddaad kii aad baaraysay u malayso waxaa laga yaabaa meel cidlo ah inaad ku socoto inaad ku socoto waana dhacdaa dad badan inay ku dhacdo waa la arkaa marka waxaad u baahan tahay marka ree qofkaani qof la magaca haddii uu jiroo kale inaad aada uga fiirsato oo aada fiiriso qofka uu ka warinaayo iyo asaga qofka ka warinaayo walidaalika kutubtan saasay u samaysan yihiin wuxuu ku leeyahay tahdiibu lkamaalkoo kale fulaan ibnu fulaan ibnu fulaan alfulaaniy markuu sheega kabacdi wuxuu sameynaa rawaacan waa taxa weliba tahdiibu lkamaalka rumuustii oo kutubu sitan oo ku qora wa canhu buu haddana dhahaa marka meeshaas baad waxaad ku kala garan kartaa ama aad ku kala saari kartaa labadan isku magaca ah shuyuukhda qaara ah mid ku khaas noqon karaa ka kale aduse halkaas inaad aada yani wuxuu u baahan yahay marka baxdi joogto ah wax oo iska si fudud uun la iskaga soo boodayo ma aha kelimaadka la isticmaalayo marka ee tacdiilka iyo jarxiga loo isticmaalo maraatibtoodana in la fahmo waa muhim hadda taas waayo marka halkan wuxuu uga hadlaya midaasu halkan uga hadlaa tajriixuna maadaama nusxan liddiin iyadoo diinta loo daacad noqonayo darteed ayaa loo jideeyey in la jarxin karo qof oo ama la dhihi karo kadaab daciif sayi lxifdi xan maaha iibada ama yani xan xaaraana maaha kiibada meelaha ay ku bannaan tahay bay ka mid tahay laakiin ciday u bannaan tahay waa dadka yaqaano waxaana yani iyagu ay ku waajibtay ama ku caynowday haaniyan haddana waasic diiniya inuu qabo qofka meesha uu ka hadlaayana inuu ogaado meel khatara inay tahay ibnu daqiiq ilciid wuxuu yidhi ikhtiraaxa kitaabkiisa alikhtiraaxa waxa uu yidhi acraadu اlmuslimiina xufrat min xufar الnaar waqafa calى shafiiriha طaa'ifataani min الnaas alculamaءu wاlxukaam muslimiinta cirdigoodu god godadka naarta ka mid ah waay laba qolaa godkaas qarkiisa taagan culummada iyo xukaamta qaadiga ama xaakimku waa taagan yahayo ninaa markhaati loo keensanaa orod markhaati ma geshido dhaha dad waa tajriix culummaduna iyaguna da dadka diinta ka hadlo iyo dadka saxan iyo dadka qaldan waxyaabaha iyo dadka riwaayaadka ku jira iyay ka hadlaan marka meel qatar inay joogaan inay is ogaadaan waxaa u baahan iyaga marka in la ogaado jarxiga tacdiilku hadda ma dhammaaday baahima loo qabaa maadaama xadiidkii iyo riwaayadii ay mudawan noqoto la dawinay weli baaqi ma yahay oo baahidiisii ma taagan tahay ibnu xajar wuxuu yidhi haa leanna weli diinta waa laga hadlaa soo maa muftiyaa jiro mudarisaa jiro waa laga hadlaa diinta qofkan marka muftiga noqonaayo qofkan mudariska noqonaayo qofkan diinta loo daba joogo waa in laga hadlaa hadduu qalloocan yahay oo ay duruuftu keento in laga hadlayo oo dadka caqiidada uu ka dhuminaayo diintii si qaldan ugu sheegaayo waa laga hadli karaa marka waxaan waagi xadiidka la qoraayo ku ekayd masax ma aha ayb meelahaas marka ayaa ugu muhiimsan waxaa kaloo jira iyadana in la ogaado mararka qaar waxaa dhici kara qofkii shuruudii jaarixa iyo mucadilka isagoo haysto jarxigiisa in la diido tacdiilkiisa in la diido waa dhacdaa limaada lianna licaaridin maa maanic iyo wax lamida inuu jiro maalan oo yacnii culummada ibnu cabdilbar alxaafid abu cumar yuusuf ibnu cabdilbar jaamicu bayaan ilcilmi wafadlihi baabuu baabeeyey uu leeyahay qowlu lculamaa'i bacdihim fii bacdin culimmada qowlkooda ama aqwaashooda qaarkood qaarka kale ay ka dhaheen waa laba qof oo wax ka dhexeeyaan tanaafus ama mushkilo ay ka dhexayso mushkiladaa darteed baa marka waxay keenaya inay si aan xoogaa ay yacni uu yimaado nooc oo talax tag ah markaas oo kale hadday jirto qariinadaas qofkaas qofkaas ma loo qabanayo bis waay sida kale waa u caadi dadka kale waa loo qabanaya laakiin qofkaas aan loo qabanaynin kitaabkuna waa keeni doonaa isaga laftiisa taas oo kale oo mararka qaar qofka jaarixa mucadilka warkiisa inaan la qabaninaa la arkaa liajli arintaas aan sheegnay laakiin in iyadana laga dhigo qaacidda mudariday dadka qaar ka dhigteen waxay leeyihiin qof markuu arko iyadoo aan wax qariinaa jirin markuu si sax a ah qof uga hadlo culumadan ayagaa ishaystu leey naga dhaaf kanna kan ha u qabanin kanna kan ha u qabanin kalaamu laqraani yuwa walaa yurwa ayuu keenaa sax maaha bees ayagu iska hadlay yaa iska hadli yaa ka hadli lahay qofka waa in marka la fiiriyo keliya ma jiraa cillo shay qariina ma jirtaa keeni karta inaan ninkaa warkiisa loo qabanin waa dhici kar jirtay waa ku yaraa salafku waa ku yaraayeen arrintaas dadkii dambey ku badnayd imaam malik iyo ibnu isxaaq oo kale u keenaa yaa la keenaa way badan yihiin hadallada dadka arrimaha noocaas nasaa-i iyo sidoo kale eh, eh, axmed ibnu saalix almisri oo shuyuukhda bukhaari ka mid ah u daciifiyey nasaa oo kale waxyaalahaas oo kalena in uu qofku la socdo oo kutub uljarxi watacdiil markuu akrinayouba ku arki karaa waxyaabaana fiirinay u baahan yihiin marka maraatibtan hadda uu ka hadlaa marka wuxuu leeyahay wاljarxu jarxiga iyo wاtacdiilu tacdiilka jarxigu waa tajriixi waaye watacdiiluna tacdiilkuna waa taskiyeyn qofkan in la tacdiiliyo qad hadaba waxaa shaandheeyey hu isaga yani jarxigii tacdiilkii waxaa shaandheeyey ibnu ibnu abi xaatimin ibnu abi xaatim yaa kala shaandheeyey oo wuxuu ku kala shaandheeyey muqadimatu kitaabi aljarxi waatacdiil kitaabkiisa aljarxu watacdiil muqadamo uu sameeyey muqadamadaasu aad alfaaddan iyo maraatibtan iyo uu uga hadlay ayb marka ibnu abi xaatimi rataba ibnu abi xaatimi id rataba in marka aan la talweyninina ah fiican lidaruurati اlwasni buu lehay hamzada marka eh, haddii marka tanwiinta la baaqi yeelana famaca wasli hamzati idi yaa lagu baaqi yeelaa si wasniga u tooso ibnu abi xaatim id rataba adii la tanwiinina ibnu abi xaatim ayaa marka kala shaandheeyey oo kala habeeyey id ratabahu markuu ratibay muqadimadouna ku ratibay muqadimadiisa ayb wالshayku zaada fiihima wالshayku abu camr bnu صalaax zaada wuu ziyaadiyey calayhi korkiisuu ziyaadiyey fiihimaa yani jarxigii iyo tacdiilkii maraatibtoodii waa ziyaadiyey oo ibnu abi xaatim uu ka ziyaadiyey washaykhu ibnu salaax zaada calayhi ibnu abi xaatim uu ka kordhiyey uu ka ziyaadiyey fiihimaa jarxiga iyo tacdiilka waxyaabaha ku saabsan ayb yuu ku ziyaadiyey wazid zidtu wakada wuxuu leeyahay xaafi eh, alxaafiظ اlciraaqi wakada zidtu sidoo kale waan ziyaadiyey anigana cala bni صalaaxi wabni abi xaatimin ibnu salaaxi ibni abi xaatim ayaan korkooda ku ziyaadiyey on kasii ziyaadiyey maa ayaan markaa yacni aan ku ziyaadiyey wajadtu aan helay fii kalaami ahlihi fii kalaami ahli اljarxi watacdiil aan ka helay dhexdiisa wixii kalaamu eh, a'immati aljarxi watacdiil aan ka helay ee aniguna labadooda uga sii siyaadiyey ibnu abi xaatimaa horta ratibay ibnu salax waxbuu ku ziyaadiyey waa ka ziyaadiyey ee ciraaqina wuxuu leeyahay aniguna waxba aan sii ziyaadiyey ayb marka maraatibtan in la tatabuco maraatibtan in la tatabuco oo la jamciyo kelimaadkana la sharxo kelimaadkan jarxiga iyo tacdiilka alfaadda in la sharxo kutubta jarxiga iyo tacdiilka laga soo qaadaayo la sharxo luqatan wasdilaaxan loo sharxo in la dhexgeliyo marka wixii shabahana alfaaddaas wixii shabahana la dhexgeliyo meesha ay ku habboon yihiin aad wax u wanaagsan waay sakhaawi wuxuu leeyahay waqad kaana shaykhunaa yalhaju bidikri dalika sheekeenna wuxuu leeyay ibnu xajar arrintaas aada u sheeg sheegi jiray yani baahi in loo qabo in alfaaddan la sharxo luqatan wasilaaxan wixii isleh isku meel la geeyo aad buu u hadal haayey buu yii famaa tayasara uma fududaanin marka inuu wax ka qoro marka wuxuu yihi walwaaqifu calaa cibaaraati اlqowmi qofka qoomka a'imatuljarxi watacdiil cibaaraadkooda qofka dul istaago yafhamu maqaasidahum maqaasidooda waa fahma muxuu ku fahmaana bimaa curifa min cibaaraatihim waxa la yaqaan oo cibaaraadkooda ah fii gaalibi alaxwaali xaaladaha yani intooda badan dhexdeeda ayb wa biqaraa'ina turshidu ilayhi iyo qaraa-in waxa ay u jeedaan ku tusayso oo kugu hanuuninaysana waa lagu ogaadaa dadka qaarkood marka iska dhaaf inay keli yani maraatibtan ama kelimaadkan inay fahmaan iska dhaafa akriskeedaaba dhib ku ah akhriskaysa sixi karin kelimaadkan sida loo akrinaado sixidooda dhib ku ah kelimaadkan marka oo jarxiga tacdiil ku imaanayo maahan kelimaad oo iska un luqa ahaan inta laysaga fasirto oo intaas looga tegaa maaha qaaran waxaa ku jiraa marka daqaa'iq ay ku jirtaa kitaab waxaa jira uu leeyahay cabdulxay allaknawi abulxasanaat oo la yidhaha alrafcu watakmiil alrafcu watakmiil ayaa la yidhaha culimmada hindigu ka mid ahaa waxay caasireen sadiiq xasan khan ayay isku waqti ahaayeen nin aada u cilmi badanna waa ahaa kitaabuu qoro marka weyn oo arafc watakmiil layraa mabuuc ah maktabaadka yaalla bacd almucaasiriinna waxbay ka qorqoreen ayaga laftooda oo waa soo dhadhoweeyeen ayb shifaa lcaliilkoo kale abulxasan almaribi uu qoray shifaa lcaliilka uu ka hadlaa kelimaadkan jarxiga iyo tacdiilka iyo oo a'immadu isticmaalaan macaanidooda iyo wax badanoo ka hadlaa fawaa-idna waa ku jiraa waa leeyahay itxaafu nabiilkuna sidoo kale waayo waxaan iyadana aadba looga maarmaynin mabaaxif daqiiqana ay ku jirtaa oy dhici karta labada kitaaboon hadda sheegayba mabaaxif ka daqiiqsanba ay ku jirtaa tankiilka altankiil bima fi ta'niib اlkowhariyi min alabaطiil sheekh cabdالraxmaan ibn yaxya almucalimi uu leeyahay dadka kutubta ruduudda ma fahamsana qaar badan oo ka mid waxay u maleeyaan fuduul dadkan dambe dabcan waxooda fuduul qaar badan fuduul waayo waxoodu macno kuma dhisna laakiin maa kullu waaxidin inuu yahay fuduuli haw qaadanin haw qaadanin saas kitaabkaas marka tankiilku saddex qeybuu ka koobmaa qayb waa taraajim qawaacid u ay qayb yar horta muqadamo ah qaybna wuxuu ka koobmaa taraajim ilaa saddex boqol iyo xoogaa camal uu u tarjamay waxaana keenay waa dad kowthari oo duray wax ka sheegay ta'niibka markuu qoraayo oo khadiib uu radinayo kowthari dad marka uu si qaldan uga hadlayo marka ama si uun tacliiq ku jiro eh, in la tacliiqiyo u baahan qaybtaas marka waxaa laga helaa mabaaxid aad u cajiib badan ardayga marka sabar kale waa fiican tahay inuu akriyo labo saddex afar shan jeer hadduu akri karo eh, faham fiicanna waa u baahan yahay waana kitaab aada u faa'iido badan baabkan qaybta labaadna fiqhiyaadou ku magacaabay waa masaa-isha fiqiyaadka ah oo xanafiyada iyo madaahibta kale isku khilaafeen oo kowthari oo dajada ka kiciyey iyo ka hadlaa qeybta saddexaadna waxay tahay waa caqiido oo waa qaa'idka alqaa'id ilaa tasxiix ictiqaadka waaye isagana waa qeyb aada u qiimi badan waayo oo si fiican oo mabaaxiif aada le ay ku jirto oo ragga mutakalimiinta iyo ka hadlaayo waxay caqaaidkooda ay ku dhisan tahay marka qeybtan taraajimta iyo qawaacidka hore oo muqadamada camal uu ka dhigay iyo taraajimta baabkan aan ku jirno muhiimay u tahay ayb waayahay marka wuxuu yidhi faarfacu tacdiili maa karartahu kahiqatin habtin walow acadtahu faarfacu tacdiili faarfacu maraatibi اtacdiili tacdiilinta darajaadkeeda kan ugu sarraynta badan maa waaye kararta aad ku celcelisay hu isaga aada ku celcelisay sifo aad ku celcelisay ka hiqatin oo kale oo maalan uu yidhaahdo hiqatun hiqatun habtun habtun waxaad ku celcelisay waa ka hiqatin oo kale habtin oo kale walow acadtahu aadaba markaa yacni ku celisida marka hiqatun hiqatun habtun habtun hiqatun habtun wixii markaa ku celini ay ku jirta ayb laakiin ibnu xajar eh, yani kitaabkiisa nuqbaha darajow ka hormariyey tan martabada uu ka hormariyeyna waxay ahayd afcalu tafdiilka midda uu ku jiro ka awhaqi اnnaas fulaanun awhaqu nnaas marka kaasaa horta u horeeya darajadan labay imaaneen marka kaas laakiin ibnu xajara iskale warkaas kan ibnu abi xaatim isaga tan uu hormariyey uma yeliihi taas waa daraja martabaad soo dhaaftay uma markaa dabadeed yeliihi waxaa ku xigo raaco oo raacayo iqatun bis iqatun fulaanun iqatun bis baa raacayso ow amase habtun ayaa raacaya habtun fulaanun habtun bis yani iqatun oo keligeed ah habtun keligeed ah waa isku derajo ow amase mutqinun ama mutqinun fulaanun mutqinun ow amase xujatun fulanun xujatun ayb ow amase idaa cazow hadday u tiiriyaan alxifda xifdi ay u tiiriyaan ow amase dabdan dabdan ay nasabuuhu dabdan dabdi ay u nisbeeyaan licadlin ku cadli ah ay xifdi u nisbeeyaan ama dabdi u nisbeeyaan ayb intaasna marka waa derajo u fiirso wuxuu ku yidhi uma yaliihi hiqatun hiqatunaa ku xigta oo keligeed ow habtun habtun marka bacda waa reeban tahay habtun habtun biiskaani اlmuwaxadati maxaa laga wadaa marka athaabitu اlqalbi wاllisaani wاlkitaabi alxujatu habt marka la yidhaha waxaa laga wadaa qof sugan xagga xifdiga qalbiga lisaanka markuu wax sheegayo kitaabkiisa ayb xuja macnaha habt habtun saas wey haddii bacda la kordhigo oo la yidhaha habat oo la yidhaha yani hada habatu fulan habat la yidhaha habatku marka waxaa waaye famaa yuhbitu fiihi اlmuxadiثu min masmuucihi waxa uu sugaayaa tamad la yidhaahdaa muxadidku uu sugaayo oo ah waxyaabihii uu maqlay maca asmaa'i اlmushaarikiina lahu fiihi dadkii la maqlayna magacyadoodu ay la jiraan ayb liannahu kalxujati cinda shaksi lisamaacihi wa samaaci gayrihi habatkaas wuxuu daliil u yahay ninkaa inuu maqlay axaadiidtan habat marka hebel habatkaagii isii habat waxaa laga wadaa marka wixii ou maqlay asaaniiddii meeshay ugu qoran yihiin habadaa habat ba'da markaas waa kor dhigan tahay iyo habtun markaa habtun waa martaba min maraatib tacdiil habatna waxaa wuxuu ku saabsan yahay waa kitaabka ama waxa meesha lagu qoro masmuucaadkaaga aada ku qorato ow mutqinun ama fulaanun mutqinun intaa hal derajo derajadii labaad u fulaanun mutqinun buu yidhi ow xujatun ayuu yidhi waxaa la mida ah imaamun fulaanun imaamun ayaa la yidhi ow amase wuxuu yidhi idaa cazow hadday tiiriyaan alxifdu xifdiga ow amase dabdan dabdi ay tiiriyaan iyay tiirinayaana licadlin ay u tiiriyaan cadli ay u tiiriyaan oo marka haddii qof cadli ah cadli ku sifaysan haddii xifdi loo tiiriyo derajada labaad waa marka marka xifdiga iyo dabdiga iyo cadliga maxaa ka dhexeeya cumuum wa min wejhina ka dhexeeya leanna waxaa dhici karta in cadligii la helo xifdi iyo dabdi aan la haynin waxaa dhici karta in xifdi iyo dabdi la helo cadaalad aan la haynin dadka qaar marka la yidhaha fulanun xaafid marka la yidhaha waxay u maleeyaan tacdiil inuu yahay arrintaas tacdiil ma aha xaafid waayo tacdiil ma aha isagoo aan uh, yacnii cadli aan ahayn buu xaafid noqon karaa soo ma garanin walidaalika eh, saasuu wuxuu u yidhi licadlin ow idaa cazaw ow idaa cazaw alxifda bay tiiriyaan aw dabdan nasabuu dabdan licadlin ay u nisbeeyaan oo ku qeyday haddaan cadli loo nisbaynin labadaas baabkan maraatib tacdiil ma ka mid aha maraatib tacdiil marka oo waxaaba jirayba dad xufaad ahaayo haddana aad daciif u ahaa waxaa ka mid ahaa abu ayuub sulaymaan ibnu daawuud ashaadakuniy sulaymaan ibnu daawuud ashaadakuniy xufaadda waaweyn uu ku tirsanaa ilaa annahu yutahamu bishurbi الnabiidi wa bilwadci xadiid inuu ku been abuurto nebiga nabiidka khamriga nooc inuu ah cabo waxyaabahasaa lagu lagu tago xataa qaala albukhaariyu ilaa bukhaari uu yidhi huwa acafu cindii min kulli daciif huwa adcafu cindii min kulli daciif waa iiga daciifnimo badan yahay qof kastoo daciifa asaa ah ka daciifsan maca anahu kaana xaafidan u ahaa marka haddaad ku aragto kutubuljaci fulan alxaafid maahan tacdiil inuu yahay ilaa cadligiisa cadli loo loo sugo waxaa la mida ah mujarad اliqaan in loo sugo oo layihaha fulan mutqin haddii la yidhaha mutqinun maahan tacdiil maaha haddii uu cadli ku sifaysan yahay itqaanna loogu daro waxay u tareen markaas mutqin macnaha waxaa laga wadaa ninkan waxa uu yaqaano aada u yaqaanaa waayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu si kale u balaysan yahay marka baxdiga iyo rijaal iyo la gelaya dareemay dadka qaar yacni kelimad xaafid oo qof lagu sheegaa laga yaabaa inuu soo qabsano wayelii martabada saddexaad waaye la soco wayelii waxaa la xiriiro kaa raacayo laysa bihi ba ayaa raacayso ayb laysa bihi ba ayaa raacayo saduuqun ayaa raacay runbadani saduuq marka waa wasfun biariiqi lmubaalaga saduuq iyo maxaluhu sidqu laboo ka kala dhigaa leanna saduuq marka la yidhaha waa facuul sooma mubaalagaa ku jirto marka waa derajada saddexaaduu ka soo dhigay ayb wayeli waxaa raacaya intii kuwii lasoo sheegay waxaa raacaya laysa bihi ba'sun saduuqun ayaa raacaya wasil la xiriiri bidaaka kaagaasi waxaad la xidhiirisaa ma'muunan la xiriiri ma'muun ayb oo maalan fulanun waxaa la leeyahay ma'muunun ayb khiyaaran la xidhiiri khiyaar mararka qaarna marka in khiyaarka wax loogu sii daraa laga yaabaa oo la yidhaahdo fulan min khiyaar اlmuslimiin iyo kale saasoo oo kale ayuu caday ayb watalaa waxaa raacay kuwaasna maxaluhu sidqu darajada afaraad waa marka maxaluhu sidqu maxaluhu maxalkiisa meesha uu degan yahay asidqu waa naam anaa marka yani ninkaani saduuqna waa waxyar waa ka yar hooseeyaa runtiina iyo sidqigiina waa ku sifaysan yahay ayb rawow canhu way ka wariyeen yaa ku xigto fulaanun rawaa canhu الnaas fulaanun rawaa canhu الnaas rawow canhu saas oo iyada ilى الصidqi maa huwa ayaa yani qeybtan marka watalaa waxaa raacay qeybkii hore maxaluhu sidqu baa raacay rawow canhu baa raacay ila sidqi maa huwa baa raacday ila sidqi runta xaggeeda maa huwa ay laysa bibaciidin can sidqi waa runta kama foga ninkaas nin runta ka fog ma aha ay laysa bibaciidin can sidqi ayb ila sidqi yani runta xaggeeda maa huwa ay laysa huwa bibaciidin mid ka fog ma aha kadaa shaykun baa la mida ah. fulaanun shaykun ayaan leeday oo wasatun fulaanun wasat fa xasbu oo keliya ow yani eh, ow amase shaykun faqad kadaa shaykun wasat waa hal derajo kadaa shaykun wasat fulaanun shaykun wasat ayaan leeday waa laysu raacay ow wasatun baa la yidhi faxasbu oo keliya ow amase shaykun faqad baa la yihi fulanun shaykun wa saalixu اlxadiiثi fulanun saalixu اlxadiiث ow muqaaribuhu ra-da waa hoos dhigan tahay sida xooga badan muqaaribuhu marka wuxuu ka wadaa muqaaribu اlxadiiث uu ka wadaa ay xadii damiirku marka xadiidka uu noqona ay xadiiثuhu muqaaribu lixadiiثi الhiqaat waxaa laga wadaa xadiidkiisu wuxuu u dhow yahay hiqaadka xadiidkooda jayiduhu jayid اlxadiid fulan jayid اlxadiid xasanuhu xasanu اlxadiid ayb muqaarabuhu muqaarabu اlxadiid ra-da waa kor dhigan tahay hoos dhignaanna waa la isugu khilaafay marka kan muxuu ka wadaa muqaarab marka la yidhaha muqaarabu اlxadiid yani wuxuu ujeedaa xadiiثuhu yuqaaribu xadiiثa gayrihi waay kii hore wuxuu ahaa xadiiثuhu yuqaaribu xadiiثa الhiqaat kan laakiin yuqaaribu xadiiثa gayrihi inay tacdiil tahayna kutubta qaar tirmidigoo kale nin buu keenay dacfi buu ku sheegay kadib bukhaariba wuxuu ka soo xigtay haddana inuu yidhi fulanun muqaaribu lxadiidi yani waana xadiidkiisana uu saxiix yeela taasaa mar waxay kutusay tacdiil inuu yahay kan <clears throat> suwaylixun baa ku xig saalix oo musaqar laga dhigo suwaylixun fulanun suwaylixa suwaylixun martabadaani ku wada jiraan saduuqun in shaa allah ayb yaa raacayo arjuu bian laysa bihi ba'sun arjuu bian laysa bihi ba'sun rajo ku xiran ayb caraahu hashiyahu waa daboolay kaas marka marka takmila un iska waayo caraahudaani marka alfaadan oo dhan marka hal martabay ku wada jiraan oo waa waxay ka soo bilaabmaysaa watalaa maxaluhu sidqu rawow canhu ila sidqi maa huwa shaykun wasط wasط shaykun saalixu اlxadiid muqaaribu اlxadiid jayid اlxadiid xasanu اlxadiid muqaarabu اlxadiid suwaylixun saduuqun in shaa allah arjuu bian laysa bihi ba'su wabnu maciinin marka waxaa jiraan culummada qaar isdilaaxaad ay leeyihiin ayaka hadda si guudow kuwaan kugu soo sheegay musطalaxaad marka culummada qaar ay leeyihiin in si gooni loogu ogaado u baahna jiraan wuxuu leeyahay marka wabnu maciinin ibnu maciin qaala waxa uu yidhi man qofkii yaquulu aan dhaho aan dhahayo laa ba'sa bihi fahiqatun fahuwa hiqatun waa isaga marka ibnu maciin qofka uu laa ba'sa bihi dhahayo ha sidii ibnu abi xaatim hadda martabadii uu geliyey ha gelinin ee martabada labaadooba ku jira hiqada kuwii u dhahayo kalu gala faiqatu waay waa nuqila marka ibnu maciin laftiisa mararka qaar waxaa laga warinaa dhowr riwaayaadkiisu waa badan yihiin oo jarxiga iyo tacdiilka cumaan ibnu saciidin idaarimi baa ka wariye acbaas adduuri baa ka wariyo waa badan yihiin riwaayaad tiradii ka batay buu leeyahay riwaayaadkaas marka jamcintooda mararka qaar waxay u baahan tahay in a'imadii dambe la fiiriyo qaabkay ku jamcina ama riwaayaadka laftooda la dejiyo midba xaalad waa sheegaa mucalimi arrimahaas oo kale jarxiga iyo tacdiilkuna waa min baabi ijtihaad ee maahan isagu wax khabar oo marka xagga kore qofka uga imaanayo ama nebiga laga warinayo ma aha waa qofkan ijtihaadkiisa ah oo marka uu dadaalo uu ijtihaado ba qofkan waxba la noqon ama mucadal ama majruux wabnu maciinin ibnu maciin qaala waxa uu yidhi man aquulu qofkan dhahayo laa ba'sa bihi fahiqatun fahuwa hiqatun wa nuqila waxaa lasoo guuriyey ana bna mahdiy cabdiraxmaan ibnu mahdi ajaaba inuu jawaa u jawaabay man sa'ala qofkii su-aalay kaana abuu khaldata akaana abuu khaldata abu khalda miyuu ahaa hiqatan miyuu ahaa markii la su-aalay yani biqowlihi buu ku jawaabay waa ijaaba biqowlihi buu ugu jawaabay qowlkiisi uu yidhi bal kaana saduuqan bal biqaynu eh, ahaa iska daayi kaana wuxuu ahaaday saduuqan buu ahaaday khayiran ma'muunan ayuu ahaaday sidaas w ahiqatu hiqadu athawriyi waaye low tacuuna haddaad wax xifdinaysaan yani marka cabdiraxmaan ibnu mahdi baa waxaa la weydiiyey abu abu khalda ka waramaa layidhi tiqamaya markaasuu wuxuu yidhi maya saduuq waayuu yidhi saduuq waayo waa khayir ma'muun laakiin haddaad hiqo rabtaan thawri iyo shucbe iyo kale hiqa mararka qaar lafteeda qofku jarxigu amamarw ama tacdiilku marow wuxuu usoo baxaa calaa sabiili lmuqaarana kusoo baxaa nin imaamka waxaa laleeyahay hebel iyo hebel ka waran markaasu wuxuu le amaa fulanun hiqa waxaa laga yaabaa marka binisbati lihaada inuu ujeedo mar kalena inuu yidhaahdo fii xifdihi shay inuu iska dhaho marka markan uu leeyahay waa waa uu leeyahay waa jayid binisbati lihaada markaan uu leeyahay sayidulxifdina waa marka si guud loo qiimeeyo waxyaabahaas mucallimi waa sheegaa laftiisa hal meel maku wada sheeg sheegayo waxaan laakiin waxay ku dhex jiraan un kitaabka warubamaa wasafa da sidqi warubamaa eh, wasafa da sidqi dacfan bisaaliح اlxadiiثi id yasim warubamaa waxaa la arkaa wasafa ibnu mahdi inuu sifeeyo da sidqi sidqiga kan u saaxiibka ah inuu sifeeyo alladii kaas oo soo qadari alladii kaa oo usima dacfan dacfi lagu tilmaamay inuu ku sifeeyaa la arkaa bisaalix alxadiidi saas inuu ku sifeeyo nin macnaha sidqi u saaxiib ah laakiin dacfina lagu sifeeyey oo laguna sheegay ile runta iyo dacfigu dacfigu wuxuu u laabo karaa dabdi soo maaha kii marka sidqiga u saaxiibka ahaa dacfigana lagu sifeeyey mararka qaar waxaa laga yaabaa cabdiraxmaan ibnu mahdi inuu dhaho saalixulxadiid inuu ku sheegay saa inuu ku calaamayo wasimana qaarna dabdinayo qaarna wasima wasama ayay ka dhigan rubamaa waxaa la arkaa wasafa inuu sifeeyo ay ibnu mahdiy cabdiraxmaan ibnu wahdi da sidqi runta kanu saaxiibka ah wasama alladii kaa oo wasama dacfan oo ku ku calaameeyey ku calaameeyey ama wasima lagu calaameeye dacfan lagu calaameeyey muxuu markaa ku sifaynayaa bisaalix alxadiidi inuu ku sifeeyo saalix ulxadiid inuu yidhaahdo marka erayga ereyga saalixulxadiid marka uu ibnu mahdi sheegayo ha u qaadanin dacfi inuu ka maran yahay id yasimuu markuu sifaynayo ama uu tilmaamayo intaas marka maraatibu tacdiil hadda intaa keliya maahane laakiin intaas haddaad fahamto waa wax weynaad fahamtay maraatibu tajriix tajriixa maraatibtiisa wa aswa tajriixi kadaabun yadac yakdibu wadaacun wadajaalun wadac wa aswa tajriixi jarxin midda ugu xun ugu liidato kadaabu waay qofka in la yidhaha kadaab yadacu yadacu alxadiid in la yidhaha iyo kadibu waa been sheegaa wadaacu weeyaan mid axaadiid nebiga ku kor dejiyo ku been abuurto wadajaalun iyo dajaal wadaca wadaca xadiidan taas waa iyadana wadacdan marka ay wadaca xadiidan fulaan marka waxaa laleeyahy fulanun qof baa laga hadlaa markaas fulanun wadaca xadiidan xadiiu been abuuray hal xadiid kaas marka wadaca xadiian la dhahayo midka wadaac lagu sifeynayo waa dhaamaa xoogaa intaa marka waxaa raaco yasriqu lxadiid fulanu yasriqu lxadiid haddii la yidhaha qeybtaanuu gelaa laftiisa ila sariqadu waa kadib iyada lafteeda been waayo wa bacdahaa gadaasheedana muttahamun ayaa ah fulanun muttahamun bilkadib muttahamun bilkadibi baa gadaasheeda wasaaqidunba wahaalikun ayaa fajtanib ka dheeraan kuwaa riwaayadihi wadaahibun daahibu lxadiid fulaanun daahibu lxadiid matruukun ayaa ah wakadaa matruukunna waa matruukulxadiidina waa la mid tarakuuhu hadday yidhaahdaan waa la mid ow amase fiihi nadarun nadar baa ku sugan ninkan wasakatuu canhu fulaanun sakatuu canhu jibriil waa ka aamusay labadan dambe fiihi nadarun iyo sakatuu canhu bukhaari aada u isticmaalaa wuxuuna u isticmaalaa qofka matruuga oo u isticmaalaa bal ibnu kahiir waxa uu yidhi inahumaa adna almanaasili cindahu imaamu lbukhaari hagtiisa darajaadka kuwa ugu liito oo jarxiga fiihi nadar iyo sakatuu canhu markaa qofka uu bukhaari dhaho sakatuu canhu ama fiihi nadar uu dhaho qof aada daciif u ah mutaabacay xataa aan gelaynin marka waxaa la yidhi waraciisa aada u badnaayo oo kadaab iyo isaga ma idlaaqo wadaac iyo dajaal iyo waxyaabahaas ma idlaa ma idlaaqo inta badan fiihi nadar sakatuu canhu yu isticmaalaa ninka ugu daran oo aadka ugu daran laa yuctabaru bihi waa qeybtan labaaday kuwan dhan ku jiraan laa yuctabaru bihi qofkan xadiidkiisa ictibaarba ma galo ictibaar horaan usoo qaadana soo mutaabacan shaahid ma galo walaysa bihiqati laysa bihiqati fulanu laysa bihiqati waxaa iyadana kaba sii daran laysa bihiqatina ka daran laysa bihiqatin farqi baana udhaxeeya laysa bihiqatin iyo laysa bihiqati lanna laysa biiqatina sii daran inkaan sinaba iqa kuma aho laysa bihiqati marka la yidhaahdana iqadii la yaqaanay ragga waaweyn maaha in loo jeedaa dhici karta kelima waxaanoo dhan marka wax iska musallab mar yacni kitaab walba markaad daalacanayso inaad ku dabaqda maahan hadda hadalkan inaad wax ku fahamto unbaa loogu talagala kitaabka muqadamadiisa inaad akriso haddii isdilaaxaad gaara uu leeyahay aada fiirisaa laga uma intaa dabadeed waa martabadii saddexaad rudda xadiiduhu rudda xadiiduhu xadiidkiisii waa la radiyey kadaa daciifun jiddan baa kuula mid ah daciifun jiddan ayaa leeyahay waahin bimara ayaa la mid ah waahin bimara maxaa laga wadaa qowlan waaxidan bilaa taradud wax taraduda kuma jira way ninkana waahim bimara kutubta waa waa ku arkay waahim bimara marka ninkani aad yani waa daciif qowlan waaxidan waay macnaha saasay ka wahum qad araxuu xadiidahu baa ku xigo wahum iyagu muxadisiintu qad araxuu way tuureen waa xooreen xadiidahu xadiidkiisii waa xooreen waa tuureen ayaa iyadana qaybtan ku jirto warmi bihi irmi bihi fulan ka waranaa le markaasu i irmi bihi martabadaan ku jira muaraxun fulanun muaraxun ayaa layidhi waa martabadaana ku jira laysa bishayin ayaa layidhi fulanun laysa bishay laysa bishayin laa yusaawi shay-an waxba la mid ma aha martabadaanay ku jirta laa yaswaa shay-an waayahay uma intaa dabadeed martabadan waa ku soo xigtaa uma ضaciifun fulanu ضaciifunaa ku xigta bis wakada in ji wakada in jia kada waxaa kuula tao in jia alifta hadda hamzadow ishbaaca ku sameynaa maahan in jia wakadaa waxaa kuula mida in jia haddii lala yimaado bimunkari اlxadiidi oo fulaan munkaru اlxadiid haddii la yihahdo waa kuula mid ow muطaribihi lala yimaado fulaan xadiiثu muarib muarib اlxadiid muarib اlxadiid muarib اlxadiid haddii la yihahdo waahin bis tii hore maxay ahayd waahin bimara hadda kan waahin bis wadacafuuhu way daciifiyeen laa yuxtaju bihi lama xujaysto kana martabadaanuu ku jiraa laa yuxtaju bihi ufiirs iyo laa yuctabaru bihi waa kala duwan yihin laa yuctabaru bihi waa daran tahay ixtijaajna ma galo ictibaarna ma galan laakiin laa yuxtaju bihi marka la yidhaahdo ma loo diidaayo ictibaar loo diideyn farqi baa udhaxeeya laa yuxtaju bihi wa bacdaha bacda hadihi اmartabati martabadan gadaasheeda fiihi maqaalun fulan fiihi maqaalun dضucifa mabni lilmajhuula laga dhigo waa la daciifiye daciif iyo ducifa ducifa ah, ah, sii adhow ah, oo daciifkaa daran lanna mar walboon gadaal usoo soconno xaggeen usoo dhowaanaynaa tacdiilka tacdiilkaan usoo soconnaa hadda moogta wa fiihi dacfun fulan fiihi dacfun ayb tunkir wa tacrif fulan tunkir wa tacrif yaa la mid ah martabadan ku jirto laysa bidaka fulanun waxaa la laysa bidaka tirmidi waa u badanyay laysa bidaka ayuu ku leeyahay laysa bidaka kagaas ma ahan macnaha nisaa u xoog badan ma aha bilmatin yani laysa bilmatin bilqawiyi laysa bilqawiyi kulligood laysadaa u taala laysa bidaka laysa bilmatini laysa bilqawiyi bixujatin laysa bixujatin bicumdatin laysa bicumdatin bilmardiyi laysa bilmardiyi ayb waxaa isla martabadan ku jiro lidacfi maa huwa fulaanu lidacfi dacfiga xaggiisa maa huwa yani laysa bibaciid maa huwa laysa laysa huwa bibaciidin oo nin dacfiga ninkaani kama foga nin dacfi ka fog ma aha fiihi khulfun fiihi khulfun khilaafaa ku jira dacanuu fiihi waa dureen kadaa sidaadaasoo kale sayi-u xifdin ayaa la mida fulaanu sayi xif sayi-u lxifdi layinun layin ayaa la mida meeshan waxaa iska soo gelaya fiihi dacfun meesha uu leeyahay liin fiihi liin fiihi liin takalamuu fiihi waa ku hadleen wa kullu man intaa marka markeedana waa martabo kale ilaa shanan fila inuu sheegay meelahaas wa kullu man qof dhammaantii dukira lasoo sheegay min bacdi shay-an shay-an gadaasheeda min bacdi shay-an muxuu ka wadaa min bacdi laa yusaawi shay-an laa yusaawi shay-an kasoo bilow yani laa yusaawi shayan waxa ka dambeeya maxay noqonaya martabada ka dambaysa uma daciifunta kasoo bilaaw ilaa meesha ugu dambaysa imaam wa kullu man qof dhammaantii dukira la sheegay min bacdi shay-an yani min bacdi laa yusaawi shay-an kadib la sheegay uctubira bixadiidihi xadiidkiisu waa lagu ictibaar qaatay oo macnaha yacnii mutaabacay shaahid waa galaa xadiidkiisa marka daciif ka soo bilaaw inta ka dambayso xadiidkiisu yacni lama xujaysanayo markuu keligiis yahay laakiin yuctabaru bihi uctubira bixadiidihi intaana marka maraatibu tajriixi uga baxay hada aakhiruhu wallahu aclam sala allah wslam alay